بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف حفظه الله الباب الثاني في المباحث المتعلقة بالكتاب waxaa noo soo dhammaaday baabkii koobaad kanna waa baabkii labaad wuxuu ku saabsan yahay buu ihi mabaaxifta ama masaa-isha ku saabsan qur'aanka alkitaab waxa wey waa qur'aankii haddaan si kale u dhigno wuxuu mualifku hadda sheegi doonaa oo gudogeli doonaa wixii ku saabsanaa aladila alsharciya adiladii sharcigeed baa laba u qaybsanta aladila almuttafaq calayha واdila almukhtalaf fiiha adilada laisku waafaqsan yahay iyo adilada laisku khilaafsan yahay adilada laisku waafaqsan yahay waa afar alkitaab alsunna alijmac alqiyaas afartaa wey afartaasu isku xojisiin doonaa mualifku kadibna wuxuu ishaari doonaa adiladii laisku khilaafay barh ka wuxuu idhi alqur'aanu qur'aankii luqatan xagga luqada waxa weeye masdarun masdar weeye naxwu kufraan warujxaan sida kufraan iyo rujxaan oo kale ah macnaha qur'aan calaa wasni kufraan calaa wasni rujxaan saas ka wada ilaa ana hada almasder hase yeeshee masderkan qad ikhtasa wuxuu ku gaar noqday oo gaar ku yahay bilkitaabi almunazal qur'aankii lagu soo dejiyey kitaabkii lagu soo dejiyey calaa nabiyina nabigeena muxamedin sala allahu calayhi wasalam wasaara wuxuu noqday qur'aankii calaman magac buu u noqday lahu kitaabka nabiga lagu soo dejiyey sal اllahu alayh wasalam wاlqur'aanu qur'aankii sharcan xagga sharciga huwa asagu allafظ اlcarabiy waa lafdiga carabiga ah almunazl ee lagu soo dejiyey calaa nabiyina nabigeena muxamadi salى اllahu alayh wasalam almanquul ee lasoo raray ilayna xaggeena loo soo raray biاtawaaturi tawaatur lagu soo raray almutaxadaa bihi ee waxa weeye adduunkoo idil ama dadkoo idil lagu caraystay waaya sharxu tacriif tacriifka sharxiisii ayuu halkan ku tilmaamaya mualifku wuxuu yihi alqur'aanu qur'aankii lafduhu lafdigiisii wa macnaahu macnihiisuba min cindi illaahi tacala ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday famaa kaana macnan wixii macno ah awxaahu allahu tacala ilaahay u waxyooday ilaa rasuulihi sala allahu calayh wasalam rasuulkiisa waxyooday oo wacabara canhu uu ka cabiray bilafdi min cindii agtiisa ah falaysa biqur'aanin kaasi qur'aan maa wainama huwa alxadiiu waa xadiid wayakhtasu alqur'aanu qur'aanku wuxuu khaas ku yahay bilafdi alcarabiy lafdiga carabiga ahaa ayuu khaas ku yahay oo ku gaar yahay wahada kaasina qaydun waxa weeye qayd ama shardi yakhruju bihi uu ku baxayo maa kaana min alalfaadi wixii alfaadaha oo hayr carabiyin carabi aan ahayn walow kaana munazalan haba ahaada mid laga soo dejiyey min cindi illaahi ilaahay agtiisa laga soo dejiyey calaa rasuuli rusushiisaba lagu soo dejiye ama sidii anahu aniye maa yutarjamu wixii la tarjumo oo min macaani qur'an qur-aanka macaanidiisa ka mid ah ilaa hayr اcarabiyati arabiga waxaan ahayn luqada carabiga waxaan ahayn loo tarjumay laa yusamaa qur'aana qur'aan lagu magacaabi mahayo wa tarjamaة اqur'aani qur'aanka in loo tarjumay ilaa hayr اcarabiyati luqada carabiga waxaan ahayn hayru jaa'izin wax bannaan maha ijmacan culimmadu arrinkaa waa isku waafaqsanyen ijmacan iyo itifaaqan wacalى iftiraadi wuquuciha haddii aan qadaro inay dhacdo miman laa khalaaqa lahu qof aan nasiib ku lahayn aakharo dheef iyo nasiibtoona aan lahayn alkhalaaq bimacna nasiib weyaane fainana annagu laa nusamiiha tarjamadaa ku magacaabi mayno qur'aanan qur'aan walaa tucطaa la siin mahayo xukma alqur'aani qur'aanka xukumkiisa qowluna odhaahdaanada aan nidhi almunazalu ee lagu soo dejiya cala nabiyina muxamedin sal slam qaydun waa qayd yakhruju bihi uu ku baxayo ma kaana wixii ahaaday lafdan lafdi carabiyan oo carabiya munasan lagu soo dejiyay calaa hayri nabiyina nabigeena heyrka calayhi اsalaam fainahu kaasi fainahu asagu in wujida haddii la helo laa yusamaa qur'aana qur'aan lagu magacaabinahayo waqowlunaa hadalka annaga aan nidhi almanquulu ilayna bitawaturi tawaatur almanquulu qur'aankii lagu soo naqliyey qur-aanku waa kalaamkii ilahi subxana wa tacala lagu soo naqliyey bitawaturi tawaatur lagu soo naqliyey qaydun waxa weye qayd ama shardi yakhruju bihi uu ku baxayo almanquulu ilayna wixii annaga xaggeena lagu soo naqliyey aaxaadan aaxaad lagu soo naqliyey fainahu laysa biqur'aaninkaasi qur'aan ma aha walaa yucطaa xukmuhu walaa yucطaa xukmahu xukumkiisana la siin maayo walaa tasixu salaatu bihi salaaduna ku asixi mayso sawaaءun waxaa isku mida itufiqa calaa axaadiyatihi aaxaadnimadiisa in lagu isku waafaqo o mase ikhtulifa fii tawaaturihi ama tawaaturkiisa laisku khilaafo wاlqira'aat اlmutawaatira qira'aadkii mutawaatirka ahaa sabcun toddoba weeye wahiya qiraa'atu naafic ibnu ruweym almadani almutawafa weye qiradii naafic wa qira'ati cabdillaahi bni kaiir almaki almutawafa ee dhintay sanadii hijriyada wa qira'ati abi camr ibni calaa albasri ee dhintay sanadii hijriyada wa qira'ati caasim bn najuud alkuufi almutawafa ee dhintay sanadii hijriyada wa qira'ati xamzi bni xabiib الzayaat alkuufi almutawafaa lilhijra wa qira'ati اlkasaa'i almutawafaa للهجرة وقراءة عبد الله بن عامر الشامي المتوفى 118 للهجرة وأما ما وراءها وحي تضبضها قراءة كدنبي من القراءات المختلف في تواترها وأه قراءات لسو خلافسية تواتر كذا أو المتفق على أحادية أما أحد من الاسكوها فقسية فليست قرآن قرآن معها ولا تعطى حكمه قرآن حكم كسل السين ما هي إلا أنها سيشايد تجري وحي سعونيسا مجرى أخبار الآحاد yacni akhbaarta ama axaadiidta aaxaadka makaanu socodkeeda ayay soconaysaa macnaha waxay la xugum tahay axaadiidtii aaxaadka fi lixtijaaji biha xagga xujaysiga la xujaysanayo ayay kala xugum tahay ama qowlunaa hadalka aan nidhi miya almutaxada bihi lagu caraystay fahuwa isagoo qaydun qayd we yahruju bihi اxadiiu alqudsiyu xadiikii qudsiga ahaa ayaa ku baxaya fainahu lafdu carabiyan waa lafdi carabiga munazlun lagu soo dejiyey calى muxamadin salى اllah alيh waslm nbi mxamed lagu soo dejiyey waqad yakuun waxaa laga yaabaa inuu noqdo mutawatiran mid mutawatira ila anahu hase yeeshee laa yusama qur'aanan qur'an lagu magacaabi mahayo liannahu maxaa yeele laa yuraadu bihi loogama jeedo ataxadi caraysi loogama jeedo wataxadi bilqur'ani qur'aanka in dadka lagu caraysto huwa asagu mucjizatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga mucjizadiisii weeye walicjaazu icjaazka icjaazkuna anwaacun kaiiratu noocyo fara badan wey minha waxaa ka mid a ah alicjaaz luawi icjaazkii xagga luqada walicjaaz alghaybi iyo icjaazkii xagga haybka ku saabsanaa iyo wix naga qarsoon alicjaaز اlcilmi ka saddexaadna waxa wey alicjaaز اlcilmi icjaazkii cilmiga ahaa wاlbaxu fiihi in arinkaa la baadho cilmun khaasun cilmiga icjaazka in la baadho cilmi gaara weeye ulifat fiihi waxaa lagu qoray adiima horaan iyo xadiian iyo dambaynba waayaha dambe mualafaat kaiira kutubo fara badan qad katabtu fiih waxaan ka alifay buu almucjiza alqur'aaniya kitabka la almucjiza alqur'aaniya tanaawaltu fiihi oon kaga sheekeeyey alanwaac aalaaa saddexda nooc falyarjic ilayhi man shaa qofkii doono ha u noqdo waxaan isu raacayna intaasoo idil maxaa yeelay macaanida ku jirta way iska kooban tahay axkaam fara badan kuma jirto waa hal tacriif iyo sharxiisii weyaan waxaan oo dhan waa hal tacriif iyo sharxiisii qur'aanka luqatan iyo sharcan buu mualifka inoo tacriifiyey luqatan waxa weeyaan buu ihi masdar masdar marka lagu yidhi waxa weeya waa masdarka qara'a yaqra'u qiraa'atan wa qur'aanan qara'a wuu akhriyey yaqra' uu akrinaya qiraa'atan akrin wa qur'aanan akrin haddaba qur'aan macnihiis waxa weeye akhrin wey waaya waa masder calaa wasni fuclaan sida kufraan wa rujxaan calaa wasni fuclaan buu ku yimi tusinaya in qur'aanku bimacnaa qiraa'o uu yahay asalkiisu agga luada xagga luqada laga hadlaya maa xagga tacriifka sharciga qowlka ilaahay uu yihi ina calayna wa qur'aanah qur'aanahu aayaddan macnaheed waxa weye waqur'aanahu akhrintiisa waqur'aanahu bimacnaa qira'atu waaya haddaba mastarkan lugawiga ah wuxuu magac u noqday calaman wuxuu u noqday ama magac kitaabka nebi maxamed calayhi salatu wasalaam lagu soo dejiyey ee kitaabka ilaahay ah kaasuu calam u noqday ilaa xad haddii qur'aan ba la ilaaqo wax kalean laga fahmaynin aan ahayn kitaabka qur'aanka ah kitaabka unbaa laga fahmaya marka calam buu u noqday magac buu u noqday lafdiga qur'aanka taasi waa agga luada xagga harcan marka la tacriifinayo qur'aanka waxaa weeye wuxuu mualifku yidhi allafd اlcarabi waa lafdi carabi ah oo lagu soo dejiyey nabigeena moxamed sal اla alيه wasalam oo lagu soo gaaray tawaatur xaddi tawaatur macnaha jiilan can jiil ummad baa ummad ka warisa ee axaad inaguma soo gaarin sida axaadiioo kale inaga bitawaatur buu nagu soo gaaray yani ummad baa ummad ka warisa walidaalika wax shaki haba ah yaraatay qur-aanka ku jira ma jiro alfaadiisa iyo aayaadkiisa isla markaa waxaa lagu caraystay waxa weeye gaaladii qur-aanka beeninaysay inay la yimaadaan wax ka mid ah qur-aanka walow biyani aqsari suuratin suuradda u gaabanna ha ahaatee ayaa lagu caraystay tacriifka mualifka uu sheegay ee inta uu hagaagsan yahay tacriif fiican weeye keliya waxaa ficlan lahayd meesha uu yidhi allafdu alcarabiy inuu dhaho kalaam ullahi tacaala oo kalaamka ilahay ka cabiro ayaa ficnaan lahayd inta kale laakiin waa tacriif aad iyo aad u fiican culamada qaar waxay ku daraan almutacabad bitilaawatii intan uu shegay waxay ku daraan almutacabad bitilaawatihi macnaha laisku addoonsaday akhrintiisa haddaba tacriifka mualifka uu sheegay quyuud buu leeyahay qaydka koowaad allafdu alcarabiy marka lagu yidhi alqur'aan qur'aankan wuxuu yidhi lafdigiisa iyo macnihiisaba ilaahay agtiisuu ka ahaaday lafduhu wa macnaahu min cindi illah taana waxay yani lafdigiisa erayadiisan iyo macnihiisaba waxa weyaan xagga allah subxaana wa tacaala ayuu ka yimi wax nabigan ala slam ka cabire ma aha waaya haddaba wixii macno ah taasina waxa weya yani waxay caddaynaysaa hadalkii aan idhi kalaam ullahi tacala kalaamka ilahi weyaan macnaha ilaahay subxaana wa tacala rasuulkiisa uu waxyooday sala allahu alayh wasalam isla markaana nabigu alfaadiisa uu kaga cabiray uu ku sheegay kaas qur'aan ma ah waa xadiid xadiidka nabiga alayh salaam ilahay baa u waxyooday macnihiisa macnaha xadiidka ilahay baa u waxyooday nabigeena alayh slat slam dabeetana nabigeenna ayaa alfaadiisa khaaska ah yuu ka cabiray kaas waxa la yhahda xadiid ee qur'aan maha kaas qur'aanka laakiin lafduhu wa macnaahu min allah xadiidkana xadiidka nabig alayh sl macnaahu min allah wa lafduhu min الnabiy sala اllah alيه wasalam macnihiisana xagga ilahay buu ka yimid lafdigiisana xagga nabiga alayh الsalatu wasalaam halkan aan nidhi allafظ اlcarabiy waa qayd waxaa ku baxay uu idhi alfaadda aan carabiga ahayn alfaadda hee aan carabiga ahayn ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey ambiyadiisa bar ka mid ah sida maalan towraadda injiilsha oo kale attawraa waxay ku soo degtay bilugati alcibriya luqada yuhuudda ee cibriya la yidhaahdo ayay towraadda ku soo degtay injiilshuna waxay ku soo degtay bisuryaaniya luqada la yidhahdo alluga suryaaniya marka waa luqaad aan carabi ahayn ayay kutubta ilaahay subxaana wa tacaala ay waajibka tahay inaan rumayno ayay ku soo degtay marka qur-aan maha kuwaas ilan lafdi carabiga ma aha luqaad kale ayay ku soo degeen sidoo kale wixii tarjamaad ah ee qur-aanka macaanidiisa loo tarjamay luqad aan carabi ahayn lagu magacaaba mahayul qur'aan mualifku inuu qaydka carabiga ilaa hayr carabiya u raaciy ooma baahnayn xataa macaanida qur'aanka ee lagu fasiray lua carabiya quraan maaha tafsiirka quraan maaha quraanka tafsiirkiisa macaanidiisa quraan maaha hadii aan maalan aan aayad ku macnayno carabi de macnaha aan ku macnaynay quraan maaha sidoo kale haddaan luqad kale u tarjumno maalan luqada soomaaliga ama ingiliishka quraanka luqaadka adunka dhan waa loo tarjumay luqaadka caalamiga de xayiga nool waa loo tarjumay quraanka marka tarjamaadkaas qur'aanka in la tarjamay ma aha qur'aan waaya mualifka istidraad buu sameeye wuxuu yidhi tarjamada qur'aanka in waxaan carabi ahayn loo tarjamo ma bannaanu yidhi hayru jaa'izin ijmaacan ma bannaanu yidhi hadday dhacdana qur'aan lagu magacaabi maayo xukunka qur'aankana ma qaadanayso halkan mualifku yidhi qur'aanka waxaan carabi ahayn loo tarjamo ma bannaano malifku iska ilaaq waxaa ficlaan lahayd ama inuu xukunkan uu ka aamuso maxaa yeele de lagama hadlayo waxaa weeye masaladan oo tacriifkuu ku jiray oo istiraadka inuu iska daaya ahayd ama haddii kale hadduu sheego in uu markaa faahfaahiye ahayd maxaa yeele tarjamadii baa laba nooca ah, tarjama xarfiya iyo tarjama hee macnawiya ama tarjama tafsiiriyana waa la dhahaa altarjama alxarfiya waxaa weeye qur'aanka in kelmad kelmad loo tarjamo oo kelmad kasta luqadaa kale waxay ku tahay loo sheego ilaa can in fii waxa weeye kelmad kelmad loo tarjumo ayaa waxa la tarjama xarfiya taasi haddaba ma bannaano jumhuurulculamaa way diideen bale culamada qaar ayaaba ijmaac soo naqliyey in ay xaaraanta atarjama alxarfiya qur in kelmad kelmad loo tarjamo maxaa yeele macnihii qur ayaa ku macnihii qur'aanka ayaa ku lumaya haddaad dhado lafdi lafdi baan isu qaabilin de ma taas haddaba waa xaaraam laakiin qur'anka waxaa loo tarjumi karaa bilmacnaa tarjama macnawiya ama tarjama tafsiiriyin la dhaho oo maalan yani aayaddan macnaha ay tilmaamayso ama jumladan ama labadan kelimo macnaha ay tilmaamayaan ee israaci kara in markaa sida loo naqliya macnihii taasi way bannaantahay waxay kala duwan tarjama macnawiya tarjama xarfiya tarjama xarfiya waxaa ka laazimaya macno baaila haddii qur-aanka eray eray xarafxaraf kelimad kelimad loo tarjamo de macno baaila ka laazimaya qur-aanka macnihiisa waa taxriif ku samayn kartaa ilan luqaadku xagga tartiibka kelimaadka iyo xagga waxaa weeye naxwaha iskuma waafaqsano luqaadku isma daboolaan luqa kasta tartiib bay leedahay laakiin tarjama macnawiya macnihii baa la qaadanaya oo luqadii kale loo naqlinaya macnihi aayad taas marka way bannaan tahay cinda jumhuur ulcamaa tan dambe ee tarjamad macnawi cinda jumhur culama way banaanta marka mualifka hadalkiisana uu duuduubay tarjamada uma banaano mu iska yidhi lakin wuxuu ujeedaa tarjama alxarfiya tarjama alxarfiya buu ujeedaa maxaa yeelay tarjama macnawiya dee dadka aan carabta ahayn waxay u bahan yahin in loo tarjumo oo luqaadkooda lagu tarjumo hadda soomaalida o kale waxay u bahan yahin in loogu caddeeyo luqadooda haddii la dhaho ma bannaano de waxaa ka dhalanaysa dadkaas inaysan qur'aanka fahminba ilan carabigiina ma garanayaan waayahay hadalkan mualifku yidhi almunazl yani quyuuddii waxaan ku soconnaa tacriifka almunazl cala nabiyina muxamedin sala allah alيh wasalamna waa qayd waxaa ku baxay uu yidhi lafdiga carabiga ah ee lagu soo dejiyey cid aan nabigeenna ahayn sala allahu calayh wasalam kaas haddii la helaba hadduuba jiraba haddaan fardin inuu jiro lagu magacaabi mahayo qur'aan hadduu jiro lafdi carabi ah oo ilahay uu ku soo dejiyey cid aan nabigeenna ahayn oo rusushii hore ah kaas lagu magacaaba mahay qur'aan maxaa yeele wuxuu khaas ku yahay lafdiga carabiga nabigan lagu soo dejiyey sala allahu aleh laakiin taasi maba oginba inay jirto waa laga yaabaa laakiin kolley ma ogin innaga waxaa noo sheega un towraad iyo injiil iyo zabuur iyo alfurqaan afartaasaan inoo sheegay suxuf ibraahim ayuu ilaahay subxana wa tacala inoo sheegay suxuf ibraahim xanshiihii nebi ibraahim loo soo dejiyey laakiin waxaan qur'aanka ahayn carabi ma ah intaan ogna qur'aanka unbaa carabi aha wuxuu ilahay soo dejiyey almanquul ilayna bitawaaturna waxa weyaan qayd kaluu yidhi qaydka waxa weeye uu mualifku tacriif ku sheegay waxaa ku baxayuu yidhi qur'aankii lagu soo naqliyey wixii inaga loogu soo naqliyey can ariiq alaaxaad aaxaad afraad baa warisa sida axaadiitoo kale laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo dad nocaasa wariyo kooban tawaatur maaha ilan tawaaturka waxa weye macnihiisu dad fara badan oo aan been ku heshiin karin ayaa wariyey oo cadadkoodu aad u badan yahay kaasaa mutawaatir laha ah. qur-aanka buu soo gaaray marka wixii aan tawaatur ahayn qur ma ah xataa hadduu yahay qira'aad qira'aadka qaar aan mutawaatir ahayn marka qira'aadkan aan mutawaatirka ahayn qur'aan lagu magacaabi maayo alqira'aat ashaada baa lahaa alqira'aat ashaada haddaba qur'aan lagu magacaabi mahayo xugunkii qur'aankan la siin mahayo xagga taabashada iyo wixii la midka ahaa ee qofka muxdidka uu taabanayo salaadiina ku asixi oo salaadii laguma tukan karo qira'aadka shaadka ah ama ha ahaato qira'aadkaas mutawaatirka aan ahayn qira'aad laisku waafaqsan yahay inay tahay aaxaad ama qira'aad laisku khilaafsan yahay inay mutawaatirta mutawaatir ahayn haddaba alifan wuxuu ku tilmaamay qira'aadka mutawaatirka waa toddobo qira'a ayuu yidhi oo quraadan uu hoos ku xusay oo markaa ay ku akhriyeen waa qira'adii naafic iyo ibni iyo abi camr iyo ibni caamir iyo caasim iyo xamza iyo kisaa'i toddobada qaari quraada ilaahay subxana watacala uu barakeeyey ah ee qiraa'aadkooda ayaa lagu magacaabaa alqiraa'aat asabca almutawaatir ah qiraa'o ee mutawaatirka ah waaya horta qirada aan mutawaatirka ahayn waxaa la dhahaa waxaa weeye maa saxa sanaduhu waa wixii qiraa'ahee sanadkeedu asaxay isla markaana yacni rasmiga cumaaniga khilaafay ama wj min wujuuhi carabiya khilaafa wj min wujuuhi carabiya naxwihii bayuu khilaafsan yahay ama lugadii ama rasm muxaf muxafku si uu qoran yahay ayay qira'adani khilaafsanta taa waxaa lahaa qira'at aaxaad ama qira'a waxaa lahaa hayr almutawaatir ama waxaad dhihi kartaa alqira'a ashaada waa qira'a shaada alqira'aat ashaada baa lahaa waaya way fara badan yahi marka qira'aadka shaadka ah haddaan tusaale u soo qaadano qiradii waxaa weeye xaasim aljaxdari uu ka wariyey abi bakrah in nabiga alayه الsلat slam uu ku akhriyey qowlka ilahi muttaki'iina calىa rafrafin khudrin wacabqariyin xisaan ayaa wuxuu akhriyey muttaki'iina calىa rafaarifa khudrin wacabaaqiriyin xisaan taas waxaa la dhahaa qiraa'a shaada waaya quraadan haddaad u fiiristo mid kasta waddan buu ku soo caanbaxay naafic wuxuu ku soo wuxuu ahaa qaarigii reer madiina ibnu kaiir wuxuu ahaa qaarigii reer maka abu camr wuxuu ahaa qaarigii basra caasim wuxuu aha qaarigii kuufa sidoo kale xamza qaarigii kuufu ahaa kisaa'i bakhdaad buu jooga asagu ibn caamir shaam ayuu qaarigeeda ahaa wahaakada wixii qira'aatan ka dambeeya ee laisu khilaafsan yahay tawaaturkiisa ama axaadkiisa laisku waafaqsan yahay kaas quraan maa xukunkii qur-aankana qaadan maayo xagga junubka inuu akhrin karo iyo inuusan akhrin karin junuubka inuusan akhrin karin iyo xagga taabashada qofka muxdidka inuu taabanayo inuusan taaban karin yani xaggaa kuma raacayo qur-aankii isla markaa wuxuu qaadanayaa buu ihi qira'aadkaas aan mutawaatirka ahayn tajri majra alaaxaad tajri majra alaaxaad akhbaar alaaxaad macnaa axaadiidta aaxaadka ah ayay la xugum yihiin waa la xujaysan karaa qira'aadka shaadka ah waa la xujaysan karaa waa la deliishan karaa saasuu mualifku tilmaamayaa waa masale khilaafiya ah, abcan culummadu way isu khilaafsan yihiin qiraa'aadka shaadka ah ma la deliishan karaa masale lama deliishan karo marka culimo badan baa ku tegey in la deliishan karo oo khabar lwaaxid ay la mid yihiin mar haddii sanadkoodu asaxay nabigana cala sl slam laga wariyey waxa weye waa la deliishan karaa maxaa yeele kama dhacayso marka qira'ada shaadka ah xadiidka nabig ala sl slam ka sugnaaday saas ayuu caddeeyey azarkashi fii kitaabihi alburhaan iyo culmo kaleba tusaalheedu waxa weyaan xadiikii caaishana soo dhaafay ay tii kaana fima e, unzila min اlqur'an cashru radcaati macluumaati yuxarimna uma nusikhna bihamsin macluumaat fatuwufiya rasuul اlah sl sm whuna fima yuqra'u min alqur'an balaad u fiirso yani caaisha waxay tilmaantay in cashru radcaatin macluumaatin yuxarimna ay qur'aan ahayd kadibna lagu nasakhay hamsa radcaati macluumaatin yuxarim kadibna nabig ala slam la oofsaday iyado oo qur'aankii iyadoo lagu dhex akrinayo marka waa qiraa'e shaad ah waa qiraahe shaad ah ayay noqonaysaa oo alimaam shaafici wuu deliishaday yani masaladan wuxuu u deliishaday in shan nuugmo ilmihii hadduu nuugo qof dumar aho oo aan hooyadii ahayn ay xaaraan ka noqonayso umuhu min aradac marka ay noqonayso almutaxaddaa bihi markuu mualifku yidhi almutaxaddaa bihi waa qayd waxaa ku baxaya alxadii اlqudsi xadiis اlqudsiga waa ku baxaya maxaa yeele xadiisulqudsigu waa lafdi carabi ah oo nabiga moxamed sal lla sl nabga lagu soo dejiyey mutawaatirna waa laga yaaba inuu noqdo laakiin qur'aan lagu magacaabi mahayo maxaa yeele laguma taxadinin u fiirso alxadiiث اlqudsiy lafduhu wamacnaahu min allah lafduhu wamacnaahu min allah walidalika xadiidka aan qudsiga ahayn iyo xadiidka qudsiga farqa udhexey waa kaas xadidka qudsiga horta waa maxay waa xadiidka uu nabigu yidhi alayh الsalatu wasalaam qaala allahu tacala ilaahay baa yidhi sida xadiidkii bukhaari muslim wariyeen nabigu uri alayh slat slam qaala allahu tacaala yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalama xadiikii marka xadiidka qudsiga ah iyo xaadiidta kale ee nabiga alayh slat slam waxay ku kala duwan yihiin xadiidka nabiga alayh slam macnaahu min allah walafduhu min insan macnihiisana agga ilahi ka yimid lafdigiisana nabigeena ala slam baa ka cabiray laakiin xadiidka qudsiga lafduhu wa macnaahu min allah lafdigiisa iyo macnihiisana agga ilahi ka yimid haddaba asagii qur'anka maxaa loo kala saaraya waxaa loo kala saaraya xagga taxadiga yacni qur'aankuna waa mucjis lafdigiisa mucjis ah oo dee dadka lama imaan karaan qur'aan la mid ah laakiin xadiidka qudsiga ah mucjis ma aha mucjiz ma aha lafdigiisu ma aha sida lafdiga qur-aanka oo kale mutacabad bitalaawitiina ma aha tilaawadiisa laguma adoonsan inaan akhrino marka farqi baa u dhexeya xadiiska qudsiga iyo qur-aanka waaya ataxadi bilqur'aan qur-aanka in dadka in lagu caraysto bimacnaa u fiirso yani taxadi waxaa weeye in lala yimaado qur-aanka mid la mid ah laakiin lama dhihin xadiidkan qudsiga mid la mid ah la imaado lama dhihin gaaladii laakiin qur-aanka waa lagu taxadiyey icjaazkii ayuu mualifka halka ku tilmaamay qur'aanku waa mucjizadii nabiga salى الlah عalيه wasalam ama taxadiga qur'anka dadka lagu caraystay waa mucjizada nabig alيه slam qul lain اجtamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa yأtuuna bimilihi walow kana bacضuhum libacضin ظahira ayadda kale waa kale yidhi faatuu bicashri suwari milihi muftarayaat faatuu bicashri suwari milihi muftarayaat yani waxaad la timaadaan toban suuradood oo la been abuurtay hadaad run sheegaysaan qur-aankan inuu xag ilahay ka ahaanin aayad kale ilahi wuxuu ku tilmaamay in hal suuro aysan la imaan karin dadku hal suuro oo quraan ka mid xataa suuradda u gaaban icjaazka haddaba qur'aanka ijaaz luawiya iyo haybi iyo cilmi ijaazku fara badan ya anwac fara badan buu leeyahay laakiin saddexdana hadda ugu caansan inta badanoo la sheeg sheegaa ijaazka luawiga ah waxaa weeye waa ijaazka balaaqi ah yani xagga balaaqada qur'aanka iyo fasaaxadiisa waxay gaadheen durwo ka sarraysa heerka uu sarreeyey bay gaadhay uusan bini aadan gaari karin fasaxada qur-aanka iyo balaaqadiisa iyo waxaa weeye alfaadiisa fusaxaaul carab baa ka caajisay oo awoodi kari waaya inay asagoo kale la yimaadaan kaasi waa icjaazka luqawiga icjaazka haybiga ahna waxaa weeye waa qur-aanka warbixintu ka warbixinayo wax zaman hore dhacay tawaarikhii hore ummadii la halaagay oo kale waa hayb tilka min anbaa'i alghayb nuuxiiha ilayk ama wax dhici doona ilى qiyaami الsaaca sida qowlka ilahi u yihi aliflaamiim gulibat الruum fii adna اlarضi wahum min bacdi halabihim sayaglibuun fii bidci siniin ruum iyo furs markay istagaaleen ee la jebiyey ruum ayuu ilahi subxana wa tacaala aayadaha soo dejiyey oo ku tilmaamay in ay ruum soo rogaal celin doonto ay jebin doonto furs wahum min bacdi halabihim sayaglibuun fii bidci siniin dhowr sano gudahood sidii bayna noqotay marka waxa weya min anbaaءi اlghayb yani wax naga qarsoon oo zamankii hore ama zamanka soo socda dhici doona ayuu qur-aanku tilmaamay ayado fara badan taana waa icjaazka aybiga alijaa alcilmi waa ijaa yani zamankan culimmada mucaasiriintu aad u bombooniyaan oo aad looga sheekeeyo waxa wey waa inuu qur-aanku ka warramo xaqiiqo kawni ah xaqiiqo kawni ah oo cilmigan tajriibiga ah sayniska iyo juqraafiga iyo culumta geologia wix la midka uu sugay waxaas isla markaana ay sugnaatay in ayna suuragal ahayn in la ogaado wakhtigii nabiga sal اllahu alayh wasalam oo dadkii wakhtiga nabig alay slam joogay ay ku ogaadaan wasaaisha bashariga ah nabig alay slam dabcan wuu ogaa laakiin dadkii zamankii nabig alay slam la noolaa inay ku ogaadaan wasaaisha bashariga ah bini aadamka yani aqoontooda heerka mayna gaarin xilligaas kaasa waxaa la lahaa ijaaz cilmi ah, ah. maalan qur-aanka inuu ka sheekeeye oo kale maala ka sheekeeyey maala alkhilaaf aljawi inuu ka sheekeeyey oo kale maala waxa weeye alkaaafa yani kaaafada biyaha yani biyaha macaan iyo biyaha waxa weeye khadhaadh ama dhanaan milixda ah inay kale kaaafo badan yihiin oo xaajis u dhexeeyo maraja albaxrayn yaltaqiyaani baynahuma barzakhun laa yabgiyaan kaaafada waxa lagu fasiray waxa weyaan labada biyo ay kala cuf badan yihiin waxa weyaan maraaxisha khalqiga insaanka uu tilmaamay qur'aanka dhowr marxalo inuu marayo dhowr marxalo qofka bini aadamka abuurkiisa inuu marayo oo suuratu almu'minuun laqad khalaqna insan min nutfatin ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يعني waxyaabahaas maraaxishaas de bini aadamku waagaas maynan cilmi u lahayn waxaa mayna garanayn yani qalabkan casriga hadda ee caloosha yani gabadha ayado uur kale lagu ogaanayo ilmaha maraaxish uu marayo intii la sawiro oo laga qaado maxaa ku dhahay xray ama sawir laga qaado kadibna sawirkii dhakhaatiirta si toos oola soconayaan ilmaha maraaxishu marayo de qalabkan lama haysan xilligaas marka yaa u dadkii xilligaa joogay in maraaxishaas u marayo biniaadamka khalqigiisa allah subxana watala taa waxay tusinaysaa qur'anku inuu yahay mucjis marka kutubo baa laga qoray icjaaskan cilmiga ah dad badan oo ku soo islaameen dad gaalo ah ayaa ku soo islaamay sababtiisa ilahay kusoo hanuuniye marka kaasina waa cilmi khaas weli icjaazka qur'aanka in la baadho waa cilmi khaas oo kutuba culimadii hore ka qoreen culimadan dambaba anna waxaan ka qoray wuri mualifku kitaabka almucjiza alqur'aaniya oo anwaacda saddexda icjaaz ulloqwi icjaaz alghaybi iyo icjaaz alcilmi aan ku soo qaatay oon kaga sheekeeyey marka qofkii doona halkaa u laabtuu yidhi waxaan kusoo gabagabeynaynaa mabxadkan eh, ama baabkan laba qaacido ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaacidada koobaad waxa wey alqur'aan laa yahbutu ila bitawaatur alqur'aan laa yahbutu ila bitawaatur qur'aanku wax aan tawaatur ahayn kuma sugnaado wixii aan tawaatur ahayn qur'aan ma noqonay lakin wuxuu noqon karaa qiraa'a shaada ayuu noqonaya alqur'aan laa yahbutu ila bitawaatur qaacidada labaadna waxa weeye alqiraa'a shaada القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد في الاحتجاج بها القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد في الاحتجاج yani qira'adii shaadka ahayd waa wey qira'adii mutawaatirka aan ahayn waxay u dhigantaa khabarka yani xadiidka aaxaadka ayay la xugum tahay xagga xujaysiga la xujaysanaya sidaan hore usoo tilmaamay albaab aali baabkii saddexaad fii mabaaxii sunati sunada mabaaxiteedii ayuu halkan mualif ku tilmaamaya asunatu sunadii luatan xagga luqada hiy ariiqa waa ariiqadii qaala tacaala ilahay wuxuu ihi qad khalat min qablikum sunanun hortiin waxaa tegey sunan bimacnaa alaa'iq uruq ayaa tagtay wa tuطlaqu sidoo kale waxaa lagu magacaabaa cala siirati siiradii ayaa sunno lagu magacaabaa dhaqankii ama siiradii xamiidatan siiradaas ha ahaato siiro wanaagsan xamiidatan kaanat mid wanaagsan ha ahaato oo mase madmuumatan mid xun ha ahaato ومنه waxaa ka mid a qowluhu salى الlaه عaليه وسلم qowlkii nebigu yihi man sana fi اlإسlaami sunaة xasanة qofkii islaamka dhexdiisa ku jideeya dariiqo wanaagsan xadiikii ilى akhirihi واصطilaaxan xagga iصطilaaxana waxa weeye sunnadii hiya iyadu maa sadara can الnabiyi salى الlaه عaليه وسلم oo wixii nabiga ka soo fula min qowlin oraha ah aw ficlin ama ficl ah ama taqriirin ama taqriir ah sunnadu luqo iyo iصطilaax ayay leedahay xagga tacriifkeedu luq ahaan waxa wey aariiqa ariiqadii weyaan aلsunna hiy ariiqa waaya waa jid ama ariiqo wey tusaalu mualifka noo keenay qaala tacaala qad khalat min qablikum sunanun yani hortiin waxaa tegay sunan bimacnaa ara'iq jidad iyo sunan ilaahi ah oo ilaahi subxaana wa tacaala uu ku maamulay koonkan ayaa jirta oo nawaamiis kowni ah iyo qawaaniin ilahi subxana wa tacala koonkan ku maamulaya on isbedelayn sidoo kale sunadii waxa lagu magacaabaa siirada ama dhaqanka qofka waxaa la dhihi maalan saara fiihim siiratan xasana yani wuxuu kula socday dhexdooda siiro wanaagsan ama dhaqan wanaagsan ayuu kula dhex socday dadkii qofka waxaa weye maalan madaxweynaha ah ama qaadiga ah ama waxaa weye lagu dayanayo ama siirada waxay noqon kartaa siiro wanaagsan siira fiican ama siiro xun noqon kartaa sunna xasan iyo sunna sayya labada noqon kartaa tusaale inoo soo qaaday xadiidka nebigu yuri sal allah man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء حديث مسلم وريه marka maxal shahidku waxa weye sanna jideeye weye fi lislaami sunnatan siiro ama dhaqan xasanatan wanaagsan qofkii dhaqan wanaagsan ummadda u jideeya ajirkeedii ayuu leeyahay waaya agga dambena wuu ku shegay man sanna fi islaami sunatan sayi'ata qofkii jid xun ummadda u jideeya ama dhaqan xun facalayhi wisruha dembigiisii dembigeedii ayuu leeyahay isilaaxan sunnada waxa weeye wixii nabiga alah sl ka soo furay ama qowl ha ama ficil ahaado ama taqriir ha ahaado haddaba sunnadii saddex qaybood ayay u qaybsamaysaa laakiin mualifka waxaa ficlaan lahayd in uu ku daro tacriifka maa sadara can nabiyi sala allah alay wasalam alqur'aan oon qur'aan ahayn wixii aan nabiga ka soo furay ala slam ayn qur'aan ahayn maxaa yeel nabig alai slam laba shay baa ka soo fushay qur'aankii iyo sunnadii sunnadu markaa waa wixii nabiga ka soo fulay calayhi salaatu wasalaam een qur'aanka aan ahayn qowlkiisana ah ama ficilkiisa ah ama taqriirkiisa ah xujiyatu sunna sunnada xujinimadeeda wa sunatu sunnadii xujatun xujo wey kalqur'aan sida qur'anka o kale qaala tacala ilahi wuxu uhi wama ataakum arasuulu fakhuduuh wuxuu rasuulka idin la yimaada qaata wamaa nahakum canhu wuxuu idinka reebana fantahu ka reebtoma wa qaala ilahi wuxuu ihi man yadcu rasuula qofkii rasuulka aeeca faqad aaaca allah ilahi waa aeecay wuxuu ihi walaayaatu aayaadkii fii haada yani arinkan oo ah sunnadii inay xujo tahay sida qur-aanka aayadaha tilmaamaya kaiiratu far badan yihin oo munkarulixtijaaji qofkii inkira xujaysiga la xujaysanaya ama la deliishanaya bisunati sunnadii kaafirun qof gaal ah weeye waaya sunnadu waa xujo sunnadu waa xujo waa mastarkii labaad ee tashriica qur-aanka ka horeeya ayadana way soo raacdaa sunnadu waa masderkii labaad ee tashriica waaya waa xujo sida qur-aanka xujo u yahay ayay sunnaduna xujo u tahay adilo fara badan baa tusinaysa sunnadu inay xujo tahay oo min alqur'aani wa min alsunnati wa min alijmac qur-aanka waxaa daliil u ahaa aayaad fara badan waxaa ka mid ah wamaa aataakum arasuul rasuulku wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtooma waaya aayaddan asal ahaan waxay ku soo degtay yani haniimada ama fayga wamaa aataakum rasul rasulku wuxuu idin siiyo fakhuduhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idin diidana iska daaya laakiin culamadu waxay u daliishadaan awaamirtii iyo nawaahidii nabiga sal la alay sl farana qaata wuxuu idinka reebana ka reebtooma iyo aayaddii kale ilah wuhi man yudic rasuul rasuulka qofkii faqad ataaca allah ilahay buu adeecay marka daacada nabig alay slam waxay ka mid tahay daacada ilahi subxaanahu wa tacaala aayaad fara badan ugu soo aroray sunadana axaadii fara badan baa tusinaysa sida xadiika nabig uri a ma nahaytukum canhum fاjtanibuu eh, wma amartukum bihi faatuu minhu ma stactum waxaydin ka reeban ka reebtoma waxaydin farana wixi ka awoodaan kala imaada midda kale suuragal ma aha qur'aanka in lagu camalfalo keligii maxaa qur'anka waxaa ku jira yani axkaam fara badan oo mujmal ah oo u baahan bayaan in la caddeeyo u baahan alfaad mushkila ku jira oo in la caddeeyo u baahan oo sunnadu caddaysay maala ilahi wuxuu uhi aqiimu الصalaaة waaatu الzaka salaaddii tukada oo sakadii bixiya ilahi wuxu uhi walilahi cala الnaasi xiju اlbeyt laakiin aayad qur'aan noo caddaysaysa ma jirto kayfiyada xajka yani tafaasiisha xajka qur-aanka inooma caddayn sidoo kale tafaasiisha zakada iyo nisaabkeeda iyo inta laga saarayo qur-aanka inooma caddayn salaada kayfiyadeeda qaabka loo tukanayo qur-aanka inooma caddayn haddaba qofki dhaha qur-aankan ku kaaftoomi waxay ka dhigan tahay inuu diintii ka tegayo uusan diintii ku dhaqmaynin ayay ka dhiganta seebuu salaad u tukan seebuu u soomi seebuu eh, xajkii u gudan seebuu sakadii u bixin yani axkaam fara badan ayaa mujmal ah oo sunnadu ay noo sunnadu waa shaarixa liquraan quraankay sharaxdaa mujmalkiisa ayay caddaysaa caamkiisa ayay khasistaa eh, waxa weeye eh, mushkilkiisa ayay noo caddaysaa oo inoo waadixisaa haddaba ka warran qur'aanka qofkii dhahaa waan ku kaaftoomi sunnadana daliil ooma arkayo xukunkiis muxuu noqonaya sida dadka qur'aaniyiinta o kale alqur'aaniyiin waa dadka dhaha qur'aanka un baan ku camalfalaynaa sunnada ku camalfali mayno dadkaasi xukunkooda waxa weeye gaalo weeye qofkii dhahaa sunnadu xujo ma aha gebi ahaanba sunnada nabig ala slam xujo ma aha qur'anka ma xujo ah waa qof gaal ah maxaa yeele wuxuu beeninaya aayadaha qur'aanka ah en soo tilmaannay ilaahay subxana wa tacala inugu faray inaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam adeecno oon amarkiisa qaadanno wuxuu naga reebanaan ka reebtoonno marka qofkii qur-aanka inkirana dee wuu gaaloobayaa waaya midda kale nabiga ala salaam <clears throat> wuxuu rasuul ku yahay in amarkiisa la qaato oo wuxuu ilahi subxana wa tacaala ka warbixiyo ka sheego in laga qaato saasuu rasuulku yahay aqsaam sunna sunnada qaybaheeda tanqasim sunatu sunnadi waxay qaybsamaysa bu qismayn laba qaybood huma labada qaybood waxaa weeye asunatu lficliyati sunnadii ficligeed wa sunnatu alqawliyati sunnadii qawliga ahayd sunnadu labadaa qaybood mualifku u qaybiyey sunno qawli iyo sunno ficli ah. laakiin waxaa ficnaan lahayd mualifku oo sunnada ficliga ah yuu soo dhexgeliyay sunnadii taqriiriga ahayd lakin waxaa ficnaan lahayd mualifku sida caadiga ay usuuliyadda sameeyaan inuu qaybiyo loo badan yahay in waxa weye sunnadii saddex qaybood u qaybiyo sunno qowli ah iyo sunno ficli ah iyo sunna taqriiriya saddexdaa inuu qaybiyo ayaa ficnaan lahayd wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed